بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أmا bعd qال الناظم رحimه الله taعالى العنعنة halkaas ma joogin وصxxوا وصل معنcن سلم min dulسة raawiه واللقاa clم وبعضهم xkى bda إجmاعا ومسلم lm yشhرط اجتimاعا لkن تcاaصرا وقيila يشhترط طuل صحاaبة وبعضهم شhرط معرفة الراawي بالأخذ عنه وقيila كل ma أtاna منه منqطع حتى يبين الوصل وxكم أن xكم عن فالجل سووا walilqaطci naxa lbardiiji حتى يبين الوصل في اtakriiji waxa uu yidhi wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen way saxiixiyeen wasla mucancanin ku la cancaneeyey mowsuulnimadiisa sanad yacni xadiid can lagu wariyey mowsuulnimadiisa inuu mutasil oo mowsuul uu yahay yay saxiixiyeen mucancanka oo salima uu ka nabadgalay raawiihi raawigiisa uu ka nabadgalay min dulsatin tadliis uu ka nabadgalay qarin mugdi uu ka nabadgalay walliqaa walliqaa'u liqana la kulan midka can wax ku warinaayo qofka uu uga warinaayo la kulankiisana culima la ogaaday dee la ogaaday tadliisna uu ka nabadgalay mucancankaasi raawigiisa uu ka nabadgalay tadliis mucancankaasi way saxiixiyeen mawsuulnimadiisa wa bacduhum culimada qaarkoodna xaakim iyo kalaa ka mid ah iyo khadiib laftiisa iyoiyo ibnu cabdilbar iyo wa bacduhum qaarkood xakaa wuxuu xikaayooday bidaa ay madhabi madhabkani wuxuu ku xikaayooday ijmaacan ijmaac buu xikaayooday oo madhabkan uu ku xikaayooday oo xadiidka mucancankaa raawigiisu hadduu tadliiska nabad galo in uu lagu xambaarayo itisaal arrintaa inay ijmaac tahay khilaafba uunan ku jirin ayay sheegeen qaarkood wa muslimun meesha marka liqaagu uga laabana wa muslimun muslim wamuslimun muslim lam yashrid ma shardinin ijtimaacan kulmid ma shardinin labada yacnii qofka raawigaa can ku warinaa iyo ninka uga warinaa inay kulmaan oo ay yacnii wada joogaan ma shardinin laakiin tacaasuran laakiin sharada tacaasuran uu shardiyey inay isla caasiraan oo ay isku waqti nool yihiin bis mucaasara inay dhex marto liqaa iyo ijtimaac isaga ma shardin inuu leeyahay waqiila waxaa la yidhi yushtaratu waxaa la shardinayaa liqaaga la jirhkiisa weliba duulu saxaabatin saaxiibtinimo dherarkeeda waa qowl kale labada raawigan can ku warinaya sheekha uu uga warinayo inay isla mucaasaroodeen kulmeen weliba suxbadoodu ay dheeraatay abulmudafar isamcaaniya sidaas ku tegey wa bacduhum qaarkoodna sharada wuxuu shardiyey macrifata raawi raawiga in lagu aqoonsado oo lagu garto bilakhdi qaadasho canhu sheekhiisa uu ka qaatay qofka sheekha uu can uga warinayo inuu wax ka qaatay in la ogaadaba oo lagu barto ayb sidaana abu camri daani ayaa dhahaya waqiila waxaa la yidhi kullu maa shay dhammaantii ataanaa noo yimaado minhu min sanadin mucancanin ah sanad mucancan ah wax kastoo noo yimaado sanad mucancan ah ama xaggiisa ka ahaado munqaicun munqaic waaye waa munqaic dhowr madhabu xataa yabiina ilaa uu ka caddaado alwaslu ilaa uu mawsuulnimada uu caddaado yani asal waxaa inuu munqadic yahay ilaa wasligu caddaado baabkan marka alcancana markuu leeyahay uu baabaynayo wuxuu ujeedaa sanadka mucancanka ah almucancanna waxaa laga wadaa waa xadiidka yacni lagu wariyo siiq yani adii eh, xadiidka alkhabar aladi yurwaa bisiiqati can khabarka can lagu warinayo oo raawigii wuxuu dhahayaa markuu sheekhiisa ka warinaya can fulaan cancanada in marka gooni ciwaan looga dhigo waxa keenaa waxay tahay xadathanaada iyo akhbaranaa iyo amba'anaa iyo samictu kuwaasoo dhan waa caddahay qofkan inuu qofkan ka maqlay ama yacni uu ka dhegaystay ama uu ku dul akriyey waa isaga caddahay kuwaas laakiin markuu yidhaahdo can fulaan cancanadu marka iyada waxay keeni kartaa inuu ka maqlayna waa suuragal inuunan ka maqlinna waa suurtagal saasaa iyada marka maadaama ay sanadka mucancanka ah yaxtamilu اlitiصaala walinqiطaaca itisaalna waa ixtimaala inqiطaacna waa ixtimaala in marka isaga si gaara loo baxfiyo ahmiyadda warta leeyahay taas maadaama lafdigan can qofka qof ounan arkin la mucaasaroonin haddii uu can fulaanin kadaa wakadaa yacni uu yidhaa can fulaanin qaala kadaa wakadaa ma qofkaas qof been sheegay ma aha lianna lafdigan can baa waxaa suurtagal ku ah inuu ka maqlay iyo inuunan ka maqlin oo looga soo sheegay intaba cantu waa ixtimaale can iyo qaala iyo dakara iyo waxyaabahaas marka dee dakara iyo qaala iyadu siiqooyinka maba ka mid aha oo oo ma ka mid aha eh, addaha aada uguma badna cantulaak waa ku badatay aaday ugu badatay asaaniidda marka waxay u baahan tahay marka in la ogaado haddii raawigu ou qofka uu ka warinayo can ou uga wariyo maxaa lagu xambaaraa ma waxaan dhahaynaa waa mutasil xadiidkaas wasli mase inqidaacan ku xambaaraynaa baxfigaasuu ka bilaabaa marka wuxuuna ku bilaabay itisaal in lagu xambaaro sanad lmucancan yuxmalu cala litisaal alitisaala lagu xambaara ayb laakiin shuruud qofka can dhaha ayaan fiirinaynaa haddii uu tadliis ka nabad galay ko horta waa inuu tadliis ka nabadgalo tadliis wuu keeni doonaa tadliiskuna waxaa laga wadaa qarin waa marka mugdiga iyo iftiinku ay isku darmaan waay khaldu adalaami binuur mugdigu inuu iftiinka markuu ku darmo oo kale oo wuxuu aynan aad u caddayn xoogaana nooc yaroo iftiinana uu jiro waayo raawiga marka mudalliska ah mudallisku waxaa la yidhaahdaa raawiga can ayuu isticmaalayaa wax ounan sheekh ou la kulmay wuxuusan ka maqlin ou ka warin haddana canow u isticmaalaa waa baabkiisa markaan gaarnan gaarnanaad u arkayna haddii marka cudurkaas uu ka nabad galo qofkan can ku warinaayo waa inuu cudurkaas ka nabadgalo tadliiska kow mas'alo kalaa daba taalo bukhaari iyo cali bnu lmadini waxay shardinayaan waana in la helo liqaa waa in la helo liqaa alliqaa alliqaa macnaha waa inay isla kulmeen labadooda walow maratan hal mar haddii la ogaado raawigan can ku warinaayo sheekha uu uga warinaayo haddii inuu la kulmay hal mar la ogaado tadliisna ou ka nabad galo itisaalaa lagu xambaaraa cinda albukhaari iyo ibn iyo cali bni almadiini waana madhab dabcan ixtiyaadka ku fiican laakiin meeshaas imaamu muslim isaga wuxuu leeyahay liqaagan aniga ma shardinayo oo wuxuu leeyahay mar haddii raawigan tadliis uu ka nabad galo labadooda inay kulmaanna ay suurtagal tahay ogow inay kulmaan waa suurtagal in la xaqiiqsado shardi maaha madhabka muslim saas waay dadka qaar yacni waxay u fahmayaan keliya tacaasur bisle inuu iska shardinayo dabcan taca inay mucaasaroodaan wuu shardinaa tadliisna inuu ka nabadgalo galo uu shardinaa laakiin mas'alada liqaaga isaga wuxuu leeyahay in la ogaado shardi ma aha inay mumkin taasu shardi abs labada qof oo inay isla kulmeen aan suuragal ahayn oo liqaagooduba hadduusan mumkin ahayn imaam muslimna xadiidka saas mutasil ma ka dhigaya xataa ayb waxaa kaloo mas'aladaas ku jiro ibnu xajar fatxiga uu ku baraarujiyaa waa haddii qof imaam ah oo mudalica uusan dhihin ounan anfinin liqaaga maalan imaam weyn ayaa wuxuu yidhi fulaanu lam yasmac min fulaan ama lam yalqa fulaanan hebel maba ka maqlin hebel lamaba kulmin liqaagii buu anfiyey nin caalimoo imaama ah anfiyey meeshaas marka tacaasur muslim tacaasurow qabaa sidaasaana marka yacni lagu wadaa waxay dhibaysana male ma la dhahayo mas'alada imaam muslim yacni marka uu tacaasurka keliya shardinaayo oo uunan liqaa shardinaynin waa haddii liqaagu mumkin uu yahay isla markaasna imaam min ala'ima uusan anfinin liqaaga hadduu anfiyo imaam min al liqaaga oo uu yidhaha fulaanun lam yalqa fulaanan ama lam yasmac min fulaan qofkiina markaa uu yahay qof muxaqiq ahoo yacni imaam ah markaasoo kale xataa imaam muslim ma qabahaya leanna nafyigan cilmigu ku dhisan yahay ninkan cilmigu u yeeshay inuunanba laba kulminba ee haddaan marka la anfinin liqaagiina oo mumkin yahay in la ogaado shardi miya mase maaha halkaas waa meesha isku khilaafsan yihin marka bukhaari iyo muslim ku kala tageen ayb qofkii marka muqadamada aad u dhaalacdo aada u fiiriyana wax badan buu ogaanaya ayb wasaxaxuu waxay saxiixiyeen wasla mucancanin ku la cancaneeyey sanad can lagu wariyey mowsuulnimadiisa kaas oo salima raawiihi raawigiisu uu ka nabadgalay min dulsatin tadliis uu ka nabadgalay walliqaa liqihiina culima la ogaaday wa culima alliqaa'u liqaagana la ogaaday marka shardigan la ogaaday yaa wata bukhaari yaa wata daba wa bacduhum qaarkood xakaa wuxuu xikaayooday bidaa madhabkan bidaa ay bihada almadhabi madhabkan kee waaye in mws an sanadka mucancanka wasli lagu xambaaro wuxuu xikaayooday ijmaacan khilaafba ma sheegina waaba ijmaac in lagu xambaaro haddiiba tadliis uu ka nabad galo liqaana la ogaado waa wax khilaafa yani sida waxaan ujeedaa sanadka mucancanka ah in yacni yuxmalu cala alitisaal ijmaacan xaakim waaye marka yaa ka mid a xadiid mucancana abuu werinaa mustadrag oo kale qof mudallisana uusan ku jirin dabcan uunan dhehaynin marka abuu xaakim wuxuu yidhi macrifatu culuumi alxadiidka wuxuu ku yidhi alaxaadiidu almucancanatu alatii laysa fiiha mudallisun mutasilatun biijmaaci a'imati naqli macrifatu culuumi alxadiidkuu saas ku yidhi waa ijmaacaas waa kaas khadiibu lbaqdaadina saasoo kaleu sheegay ibnu cabdilbarna sidoo kale laakiin khilaafaa jira soo sheegayna wa muslimun muslimna lam yashrid ma shardinin ijtimaacan ninka mucancinka oo canta ku warinaa iyo ninka uga warinaa inay wada kulmaan ay wada joogaan ma shardinin imaamu muslim laakiin waa goorma idaa amkana liqaa wa umina tadliis ama walam yakun almucancinu mudalisan mucancinku hadduusan mudalis ahayn liqaaguna mumkin uu yahay suurtagal markaas marka ma shardinaayo ma shardinaayo ijtimaac laakin tacaasuran laakin sharada wuxuu shardiyey tacaasuran mucaasarow shardiyey ayb waqiila waxaa la yidhi yushtaradu waxaa la shardinaa duulu saxaabatin baa la shardinayaa suxbo dhererkeeda duulu saxaabatin marka duulu suxbatin ayaa la shardina marka duulu suxba muxuu ka wadaa ninkan can dhahayo canta ku warinayo tadliiskana ka nabadgalay waa inuu ninka uu uga warinayo bilafdi can wakti dheer inuu saaxiib la ahaa sidaasna waxaa wato abulmudafar isamcaani kulli waxay ka cararayeen irsaalka khafiga oo waxay leeyihin irsaalka khafiga waa faafay wa bacduhum qaarkoodna sharadda wuxuu shardiyeyba macrifata raawi raawiga in lagu aqoonsado bilakdi ka qaadasho canhu xaggiisa uu ka qaatay yacnii qofka uu can uga warinayo can shaykhihi canta uga warinayo inuu ka qaatay oo uu laasimay in lagu ogaado haddaan lagu aqoonin ninkaani sheekhiisa inuu yahay kan canta wax ku warinayo inuu sheekhiisa yahay kan kale kan uga warin haddaan lagu baranin lagu ogaanin ma ictibaar male itisaal lagu xambaari maayo abu camrin abu camrin iddaani ba asna sidaas wato muqri'a ah isdilaaxana waxbuu ka qoray musalaxana waxuu ka alifay waqiila waxaa la yidhi kullu maa intaas o dhan marka waxay ka soo farcan mee walliqaa culimtaas ayb tadliis waa in laga nabadgala meeluu yaallaa isaga markaas wasli baa lagu xambaarayaa laakiin liqaaga waa la shardinaa maya lama shardinaayo hadduu suurtagal yahay tacaasur unbaa in la ogaado shardi maane mucaasaraa ku filan maya mucaasara kuma filnay duulu suxbatinaa la rabaa maya ma in lagu aqoonsado raawidan ninkan uu canta uga warinaa sheekhiisa inuu yahay uu la saaxiibay oo wax ka qaata yacnii lagu barto intaa taasay ka baxay wa qiila waxaa la yidhi kullu maa xadiid kasta oo shay dhammaantiisa ataanaa noo yimid annaga minhu min sanadin mucancanin ah sanad mucancan ah ama sanad mucancana xaggiisa nooga imaaday munqadicun waaye qowlkanna kii hore uba khilaa u ka soo horjeedaa wax cancanadu wasli lagu xambaarin maayo sanad kasta oo mucancan ah waa munqadic taana marka qaaraa ku tegay xataa yabiina ilaa uu ka caddaado alwaslu ilaa uu wasligu ka caddaado ayb taasuu marka uu sheegayaa shuc baa laga wariyey marka hadalkaasoo kale kullu isnaadin laysa fiihi xadahanaa wa akhbaranaa fahuwa khallun wa baqlun ayb wa qaala wuxuu yihi fulaanu can fulaanin laysa bixadiiin fulaanu can fulaanin laysa bixadiiin shucba laakiin waxaa lagu radinayaa de marka ijmaac alimaamu nawowi ou sheegay iyo canta inay tusayso nooc min anwaaci taxamul siiqatu adda inay taxamulka inay siiqatu adda u tahay ayb calaa kullin marka kaasna marka shucba ayaa loo tiiriya xataa yabiina alwaslu qowlkaas intaas marka wuxuu uga baxay canti sanadkii mucancanka ah anna ayuu gelaa marka anna iyo can farqi ma u dhexeeya yani maalan wuxuu yidhi fulaanun can fulaaninaan ka soco fulaanun anna <coughs> anna fulaanan qaala kada wa kada taas iyadu maxay noqonaysaa anna iyo can isku mid miya wa xukmu anna anna xukunkeeda xukmu can waayo can xukunkeedoo kale anna xukunkeedu can xukunka aadadda hadda kusoo martay faljullu culummada badankood sawow way simeen can iyo annada ayb qowl waa kaas waa kala loo badan yahay can iyo ana isku mid waayo ahli lcilmi waa simeen walilqaطci munqaicnimada munqaicnimada ayaa naxaa oo u leexday albardiijiyu alxaafid albardiji albardiji wuxuu u leexday qaci munqaic oo haddii ana bardiji wuxuu leey ana iyadu waa munqaic xataa yabiina ilaa uu ka caddaado alwaslu wasliga ilaa laga hubsado oo ka caddaado fi takriiji uu ku caddaado soo bixin oo fii riwaayatin ukhraa lagu soo saaro ilaa riwaayo kale lagu soo saaro tilmaamayso qofkaani inuu qofkan ka maqlay ama wax wasli sheegayo lagu soo bixiyo wasligaa uu ka caddaanayo asalka annada munqadic walilqaطci munqadicnimada xaggeeda ayaa naxaa uu u leexday albardiijiyu annada inay munqadic tahay ayuu bardiiji u leexday xataa yabiina ilaa uu ka caddaanayo alwaslu ou ka caddaanayo wasliga fi takriiji ou ku caddaanayo soo bixin dhexdeeda fii riwaayatin ukhraa lagu soo bixiyo dhexdeeda qaala waxa uu yidhi qaaladan marka yaa waa ibnu salax qaala ibnu salax waxa uu yidhi wamilahu ra'a bnu shayba wara'a bnu shayba yacquub bnu shayba wuxuu arkay milahu mila qowli lbardiijiyi oo kale ayuu arkayo annadu inay munqadic tahay kadaa ayaa lahu u sugnaaday walam yusawib ma uunan u leexanin sawbahu ay naxwahu xaggiisa ibnu salaax marka uma leexanin xaggiisa oo taa marka isaga yani uma leexanin ayb walilqaطci naxal bardiijiyu xataa yabiina alwaslu ilaa u ka cadaada fi takhriiji ay fii riwaayati axaad qaala waxau yidhi ibnu salaax wamilahu ra'aa wara'a ibnu shayba ibnu shayba wuxuu arkay ibnu shayba marka waa yacquub waa yacquub ibnu shayba wuxuu leeyahay kitaab musnad ah oo cilal ah waa kitaab cilal oo qaabka musnadka u qoran uu leeyahay a'imat lcilalna waa ka mid ahaa marka warkan bardiiji oo kale annada inay inqidaac lagu xambaaraya ayuu yani ibnu salaax wuxuu leeyay wara'a bnu shaybata milahu midla qowli اlbardiijiy kadaa ayaa lahu usugnaatay oo yani ibnu salaax usugnaatay kadaa lahu ay libni salaax ayb walam yusawib uma leexanin sawbahu ay naxwahu xaggiisa uma leexanin sidaasuu sheegay uu kasoo wariyey ibnu yacquub ibnu shayba walam yusawib naxwahu xaggiisana uma leh qultu ciraaqi marka wuxuu leeyay waxaan leeyahy asawaabu sawaabku ana man adraka qofkii caleelay maa shay rawaahu wax uu warinayo qofkii soo gaaray bishardi shardigiina yacni ku warinayo alladii shardiga oo taqadama soo hormaray shardiga soo hormaray muxuu ahaa asalaamatu min atadliis laaro uu yidhi mogta wasaxaxuu waslamu cancanin salim min dulsatin raawiihi shardiga kaas waay marka qultu waxaan leeyahay buu yidhi asawaabu sida sawaabka ana man adda sawaabku waxaa weeyaan ana man adraka qofkii soo gaaray maa rawaahu wuxuu warinaayo qofkii soo gaaray bishardina ku warinaayo shardiga aladii shardiga oo taqadama soo hormarayna raawi ku ah shardiga soo hormaray waa asalaamatu min atadliis yuxkamu lahu waxaa loo xukumaa bilwasli baa loo xukumaa kayfamaa si kastoo rawaa u u wariyo si kastoo u wariyo biqaala oo ugu wariyo ow can oo ugu wariyo ow bianna oo ugu wariyo waa isku mid marba waxa uu warinayo hadduu soo gaaray anna can qaala wuxuu rabaa dhaho ayb fasawa fakulluhaa dhammaanteed sawaa-un isku mid waay fasawa fakulluhaa sawaa-un waa ayb waayahay marka eh, isaga marka wuxuu rajaxa eh, xaafid alciraaqi waxaa la fiirinaa anna markuu wax ku warinayo raawigan annada dhahayo can iyo qaalo unbay la mid tahay haddii la waayo tadliis haddii laga nabad galo kow waxa uu u warinayana uu soo gaaray mararka qaar marka wuxuu warinaya uu soo gaaray maxaa laga wadaa maalan saciid ibnu lmusayab ka soo qabo ama ayi taabici soo qabo maalan wuxuu leeyahay zuhri baa maalan wuxuu leeyahay aلzuhriyu sanadaa soo socday zuhri zuhri baa marka wuxuu leeyahay ana anasan xadara cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama anas ayaa nebiga agtiisa u xaadiray wafacala kada wakada buu sameeyey uma qaala الnabiyu sal ll ly slam lahu nebigaa wuxuu ku yidhi kada wakada ayuu ku yidhi haddii marka aada fiiriso annada khabarkeeda zuhri markuu le ana anasan xadara cinda alnabiy khabar jumladaas khabarka feeri hadduu soo gaari karo waa maxmuul cala alitisaal hadduunan soo gaari karinna waa inqidaac waa munqadic maalan taabicigu markuu intuu yidhaa ana anasan xadara cinda nabiy ama akala cinda anabiyi sala allahu calayhi wasalam anasaa nebiga agtiisa ku cunay markuu ku cunaayo ma joogay taabiciga ma joogin waa munqadic marka laakiin haddii uu yidhaha markaas ana yacan waa kala bedelmayaan haddii laakiin uu dhihi lahayo aلzuhriyu can anasin radia allahu canhu anahu akala cinda الnabiy sal ll ly slam waa mutasil markaas leanna yacni can buu isticmaalay cantu marka waa waxbuu uga wariyey isaga can anasin annahu kada marka la yidhaahdo inuu isaga u sheegayaa ka muuqanaysa meeshaas ka caddaanayso annada iyada laakiin khabarka haddii qofka yacnii annada qofka dhahaayo oo wax ku warinayo khabarka annada unbaad mar walba fiirsanay hadduu soo gaari karana maxmuul cala alitisaal oo tadliis laga nabadgalay hadduunan soo gaari karinna waa inqitaac markuu soo gaari karo kale waxay noqonee zuhri baa an aلzuhriyu qaala zuhri baa maalan waxaan ujeedaa azuhriyu xadiid sanadkiisa socda can الzuhriy ana anasan صalaa fii masjidi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama falama salama qaala kada wakada waa soo gaari karaa anas marka uu masaajidka nebiga ku dukanaayo zuhri wuu soo gaari karaa saciid ibnu lmusayab waa soo gaari karaa yacni cuhmaan oo masaajidka nebiga ku dukanayo dabcan qisada markay saas tahay annada khabarkeeda uu soo gaari karo waata laakiin hadduu yidhaahdo saciid ibnu lmusayab oo kale anna ayuu isticmaalay wuxuu ka sheekaynayana waa qiso waagi nebiga dhacday way oo cuhmaan iyo nebiga dhex martay ma soo gaari kara midaasoo kale marka inqidaaca lagu xambaara marka uu leeyahay asawaabu anna maa ana man adraka maa rawaahu waxaan uu annada ku warinaayo ee khabarka annada u ah waa inuu soo gaari karo haddii uunan soo gaari karin waa munqadic ayb qultu asawaabu sawaabku waxa uu yahay ana man adraka qofkii soo gaaray maa rawaahu waxa uu warinayo bishardi shardigii aladii taqadamana yacnii masxuuban bishardi aladii taqadama shardigii hormarayna uu la jiro xaal uu la jiro shardigaas muxuu yahay marka wahuwa salaamatu min atadliis inuu ka nabo yuxkamu lahu waxaa loo xukumaa marka bilwasli baa loo xukumaa kayfamaa sidii kastoo rawaa uu ku wariyey biqaala aw can aw bianna fa sawaa fa kulluhaa sawaaun waay annadiina halkaasaan uga baxan wuxuu yidhi wamaa xakaa weli waa wadaa wamaa xakaa wixii ibnu salax uu sheegay can axmeda bni xambalin axmed bnu xambal uu ka sheegay iyo wa qowli yacquuba yacquub qowlkiisa uu ka sheegay yacquubka waa kee yacquub ibnu shaybaha warkii uu ka sheegay axmedna uu ka wariyey calaa daa kan korkiisa nazil deji nazil calaa daa kan ku deji oo waa maxay markay leeyihiin xataa yabiina alwaslu waxay ka hadlaayaan iyaga waxay tahay waxa uu warinayo hadduunan soo gaari karin wasliga ha caddaado riwaayo kale ha ku caddaado hadduu soo gaari karana canta ayuu la mid yahay warkoodu meeshaas ku deji buu leeyahay wamaa xakaa wamaa maladii kii xakaa ay xakaahu uu sheegay xikaayooda ibnu salaax can axmed bni xambalin iyo wa qowli yacquuba iyo yacquub qowlkiisa oo xaggiisa ka xikaayooday nazil deji calaa daa kan korkiisa ku deji ayb marar badanna de kutubta marka la akhrinayo xadiidka waa ku soo maray waxyaabahan anna oo khabarkeeda qofka mu-ananka ah mu-aninka ou soo gaari karo inuunan soo gaari karin labada noocba waad la kulmaysaa wa kahura isticmaalu canfi da zaman ijaazatan wahwa biwaslin maa qamin wa kahura wou batay isticmaalu can can isticmaalkeeda ayaa batay fii da zamani fii hada zamani waqtigan dhexdiisa ijaazatan fii ijaazatin ijaazo dhexdeedu ku batay lafdigan can waktigan ijaasada dhexdeedu ku batay yani xadiidka marka anwaacu taxamulka sideed waaye waxaa ka mid ah alijaazatu xadiidka ijaazo lagu soo xambaaro ayaa can si badan loo isticmaalaa waqtiyadan dambe u leeyahay oo xadiidka marka yacni qofka loo ijaazeeyo ijaazada uu ku helo ayuu can loo isticmaala zamankan marka cantii ayuu rabaa isilaax mutaqadima iyo isilaax mutaakhir isilaaxa mutaakhirka yani waxaan ujeedaa isticmaalka isticmaalu lmuta-akhiriin can waxaa ku badan ijaazada wax ay warinaya xataa anba'anaada anba'anaada ijaazadaa ku badan waqtiyadeeda laakiin mutaqadimiinta ayaga canta xadiid ay toos u maqleen ee can u isticmaalayaan oysan ijaazo ku qaadanin ee samaac ama cardi cardulqiraa'a ay ku qaateen bay can isaga isticmaalaan marka isticmaalka mutaqadimiinta ee lafdigan can waa isqilaax marka kaan ka soo hadlaynin ijaazada hadda zamanadan dambe wuxuu leeyahay cantu waxaa batay in loo isticmaalo ijaazo dhexdeeda in lagu isticmaalo wahwa isaguna biwasli maa wasli un binowcin min alwasli mana biwasli maa wasli un ayuu qamin jadiirun uu xaqiiqo ku yahay wasli uu xaqiiqo ku yahay wahwa biwasli maa ay binowcin min alwasli wasli un nooc wasli ah ayuu qamin qamin marka waxaa loo dabdiyey qamin iyo qaman labadaba waa la dabdiyey waxaan ujeedaa markaas wuxuu leeyahay xaqiiqa iyo xaqiiquu ku yahay ama jadiirun bihi lafdiga marka bifatxi lmiim waay waxaan waa miimku waa la kordhigaa hadda cafwan biwasli maa qamin ereygan yani miimkiisu waa hoos dhigan yahay qaminun qaminun ay jadiirun laakiin hadda waa la dhigaa miimka maxaa loo kor dhigaa liajli marka yacni wasniga wakahura isticmaalu can fida الzaman ijaazatan wahuwa biwasli maa qaman wahuwa biwasli maa qaman zaman iyo qaman aa laysku yani waxayna ayb halkaas marka sanadkii mucancanku ka baxay <clears throat> tacaarud اlwasli wاlirsaali aw اlrafci wاlwaqfi halkan marka waxau baabeeyey hadday iska hor yimaadaan ruwaadda oo ninna ou wasliya xadiidka ninna ou irsaal ku wariyey mursal ka dhig mid waa rafciyey midna waa waqfiyey saxaabiguu ku joojiyey midna nebiguuba usii tallaabiyey sala allahu calayh wasalam marka waxaa la yidhaha mas'alatu tacaarud alwasli waalirsaal aw alrafci waalwaqfi mas'aladan marka waxay ku fiicnayd ziyaadatu hiqa inuu uga hadlo waayo baabkaas waay waa baabkaas weliba nooca saddexaad oo beyna beynada ah waay laakiin halkan muxuu u keenay wuxuu u keenay maadaama cancanadii uu ka hadlay xadiid camaar ayaana sharaxa yacquub ibnu shayba warkiisii xadiidka camaar ayuu ayaa loo tusaaleeyaa xadiid camaar uu warinayo oo marna anna intuu yidhi marna can uu yidhi markaas uu ka war uu tacliiqiyey yacquub ibnu shayba wasligaas iyo marka iskhilaafaayo iyo maadaama uu soo dembeeyey kaas annadii oo mar yacnii khabarkeedii uusan joogin raawiga camaar kaga warinayo oo markaas munqadic ay tahay iyo riwaayo kale oo iyadu marka raawi kale uu can ku wariyey oo camaar ibnu yaasir can looga warinayo oo iyadu markaas mutasil noqonayso wasligaas iyo qadcigaas iskhilaafay maadaama uu soo dembeeyey unbuu dabageliyey kan ee munaasab ahaan iyo tartiib ahaan wuxuu ku habboonaay ziyaadada meesha ziyaadatu hiqa oo uga hadlaayo inuu uga hadlay ku habbooneyn waxkum liwasli hiqatin fi اladhari waqiila bal irsaalihi lilakhari wanasaba alأwala lilnudaari ansaxaxuuhu waqada albukhaari biwasli laa nikaaxa ila biwali maca kowni man arsalahu kaاljabali ilى akhirihi wuxuu yidhi waxkum xugun liwasli hiqatin hiqa xiriirintiisa oo wasliyey darteed u xugun waxkum xugun liwasli hiqatin yani waxkum ilwasla wasliga xugun waa macnaha liwasli hiqatin hiqa waslintiisa darteed yacni wasliga u xukun fil adhari sida xooga badan qowlkan koowaad waa maxay hadday iscaaridaan raawi xadiidka mawsuul ahaan uu wariyey iyo mid mursal ka dhigay midna waa musnadu ka dhigay midna mursalu ka dhigay isaga wuxuu leeyahay marka sida xooga badan nin hiqa ahba haddii uu wasliyey kaas xugun xugun wasliga xukun maxaa loo xukumaa marka wuxuu leeyahy waa ziyaadatu hiqa waziyaadatu min ahiqati maqbuulatun saasuu rabaa qowlka koowaad waa kaas hadday iskhilaafaan wasli iyo irsaal keel la hormarinaa wasliga sababta waa maxay waa ziyaada waqiila waxaa la yidhi bal irsaalihi bal liirsaalihi xugun bal ixkum liirsaalihi xugun irsaalkiisa xugun ayb lilakthari kaana lilakhari wa u sugnaaday ama bal eh irsaaluhu irsaalkiisa in la rajaxaa rujxaanu irsaalihi in la rajaxaa lilakari usugnaatay akharu lculamaa usugnaatay qowl labaad waayo kanna irsaal wasli irsaala iscaarada irsaalka rajax irsaalkaa laqaa la xukumayaayo yani culamada badankooda u nisbeeyey sababta waa maxay marka usaa u yeelaya maxaa irsaalkii loo xukumaa waxaa loo xukumaa buu leeyahay qofka khilaafuuljaadda waay irsaalku waa khilaafuuljaadda jaaddada waa maxay xadiid marka la warinaya aljaaddatu ilaa nebiga in la gaarsiiso in yacni wasligaa jaadda aan ka wadaa in wasligii la khilaafo oo jaaddadii iyo dariiqii la yaqaana in la la khilaafo oo irsaal oo raawuu kukaa oo ku kaaftoomo taxari iyo waxay kutusay leeyihiin iyo tahabut ayb marka naqsiga iyo ziyaadada naqsiga ag taagnaaw naqsiga rajax sababta naqsiga loo rajaxa waa maxay naqsigu asagu asal ma aha waa khilaafu uljaada khilaafu uljaadana waa wuxuu ku imaan karaa taxari iyo dadaal hadalkan marka meesha saas taasu yahay marka ayb waana sheegaan marka culimada xadiidku mararka qaar waa wax waa lagu rajaxaa oo qariino waa tahay kitaabka cilalka iyana waa kusoo marnaa filaan ayb laba qoolow halkaas uga baxay marka bal irsaalihi nusqooyinka saas saaraa dhigay aniga hadda bal irsaaluhu ayuu ii dhigay bal rujxaanu irsaalihi lilakhari markaas bal irsaalihi waxkum liwasli hiqatin waxkum liirsaalihi bal uxkum liirsaalihi xukm ayb للأكثر كذا للأكثر ونصب الأول ونصb wxuu iبnu صلاح u nisbeeyey alأwla qowlka hore oo in mawsuulka ama musnadka in la xukumaayo la hormarinaayo wuxuu u nisbeeyey liلnudaari culimada marka yani usuuliyiinta ayb ama kuwa aad wax u fiiriyo oo mudaqiqiinta an saxaxuuhu inay saxiix yeeleen u nisbeeyey kaas waqada albukhaariyu bukhaari wuxuu xukumay biwasli laa nikaaxa ilaa biweli xadiidka laa nikaaxa ilaa biweliyin mowsuulnimadiisuu xukumay imaamu lbukhaari mac kowni manna lala qabo dad ahaanshahoodana lala qabo arsalahu xadiidka irsaaliyey kuwa irsaaliyey ahaanshadoodana lala qabo kal jabali oo kale ay yihiin buur oo kale xagga xifdiga lianna xadiidka laa nikaaxa ilaa biweliyin shucba iyo sufyaanu thawri waa irsaaliyeen mursalnimay ku wariyeen oo waxay yidhaahdeen can abi burdata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama laa nikaaxa ilaa biweliyin marka abu burdana waa taabici nebigu u kor yeelay waa sufyaan iyo shucba xadiidkaas mursal ahaanay u wariyeen waay dadka marka maca kowni man arsalahu kaljabali sufyaan iyo shucbow ka wadaa haddana wuxuu leeyahay ibnu salaax iyadoo ay saad tahay oo raggaas xufaadda ah xadiidkii ay mursal ka dhigeen kuwa aan ku xifdi dhammaynna ay mawsuul ku wariyeen mowsuul ahaan bukhaari wuxuu qaatay mawsuulka marka waxkum liwasli hiqatin fi ladhari iyo xujo uga dhigaa kan laakiin bukhaari bis wasligu waa ziyaado ma u rajaxay dartiis yani hal rajaxa hadihi الriwaaya calى gayriha min riwaayat min ariwaaya min الriwaayati اlmursala ma wuxuu uga rajaxay likowni اlwaasili ama likowni اlmusnidi cindahu ziyaada inay agtiisa tahay yani inuu wax ziyaadinayo darteed qofka musnidka inuu ziyaado la imaaday darteed ma u rajaxaan u rajaxay oo ma wuxuu ka galay min baab aziyaadatu min ahiqa maqbuula muu ka galay maya ma ka gelin bal qariinuu ku rajaxay qariinaduna waxay tahay xadiidka asal udub dhaxaad waxaa u ah abu isxaaq asabiici abi isxaaq marka waxaa ka wariyey sufyaan thawri shucba iyo waxaa ka wariyey yunus ibn abi isxaaq oo isxaaq wiilkiisa ah iyo israa-iil ibnu yunus ibn abi isxaaq iyo ciisa bnu yunus ibn abi isxaaq meeqa waay ciisa bnu yunus ibn abi isxaaq yunus eh, ciisa bnu yunus ibn abi isxaaq israa-iil ibnu yunus ibn abi isxaaq iyo yunus laftiisa ibn abi isxaaq waa yuunus iyo labadiisii wiilo ou dhalay yuunusna aabbihiis ka warinaya abu isxaaq labadaanna awoogooday ka warinayeen saddexdoodaba abu isxaaqay ka wariyeen can abi burdata can abi muusa can innabiy sala allahu calayh wasalam marka bu yacni saddex qof oo abu isxaaq ehelkiisii ah oo dad dadkii ugu dhawaayo laasimay oo guriga la joogay ah yani aalu rajuli acrafu wa aclamu min gayrihim qofka ehelkiisa waa waa uga ogaal badan yihiin dadka kale qariinadaas marka ehelnimada ah ayuu bukhaari ku rajaxay maana mujaradu ziyaada ma feerinin manhajkiisuna maahan saas bukhaari oo waxaad arkay waxaa kusoo marayso riwaayo mursalo ah iyo mid musnada ah buu mararka qaar mursalkuu rajaxaa wuxuu leeyahay araajixu anahu mursal xadiid mursalnimada raja haddii marka aziyaadatu min ahiqa ay tahay mar walba wuxuu ka dhiga lahay wuu camal geli lahay way marka waqada albukhaariyu biwasli laa nikaaxa ilaa biwaliyin maca kowni man arsalahu kaljabal maahan in uu bukhaari qabo mar walba wasligaa raajixa maya saas ma aha saniiciisa iyo sida uu ku socdana sidaas ma aha ayb ee isaga markaan musnadka wuxuu u rajaxay liqariinatin iqtaranat iqtaranat macahu qariino la xiriirsatay oo ah abu isxaaq laba waay qariinadaas abu isxaaq oo dadka ka warinayo wasliga uga wariyay ay yihiin dadkiisa laba waxa ay tahay tan labaad tacadudulmajlis abu isxaaq dhowr majlisuu ku sheegay waxaa dhici karta marka shucba iyo sufyaan majlis oo mursal ahaan uu u wariyey inay joogeen kuwaana ay majlis la joogeen arrintaas iyadana tirmidi waa baraarujinaan tirmidi jaamiciisa waa ku baraarujiyaan marka meeshaani marka taas daliil u noqon mayso sida saxiixaana waxay tahay culamaau lxadiid qaacido muqarid a ah ma qabaan mas'aladan tacaarud wal irsaalka iyo tacaarud rafci walwaqfi qaacida muqarid ma jirto hadba iyo maca alqaraa-in qaraa-intay la soconayaan marna qariinadu waxay rajaxee irsaalka mar waxay rajaxee musnadka mar waqfigay rajaxee mar rafciga marfuucnimaday rajaxee waa la gartaan malayna waqiila waxaa la yidhi qowl saddexaad waa kan waqiila waxaa la yidhi alakharu inta badan riwaayat lakhar waxaa la fiirinaa meesha ay u badan yihiin ruwaaddaa la rajaxa hadday irsaalka u badan yihiin hadday isagaa la rajaxa haddii wasliga u badan yihina wasligaa la rajaxa waqiila waxaa la yidhaha alaxfadu maya ee kan xifdi badanaa la fiirina kan xifdi badan ayaa la fiirina uma intaa dabadeed fama mas'aladaas halkaas uga baxna meeqa qowl uu sheegay yuqadamu laxfad yuqadamu alakthar yuqadamu tuqadamu ziyaada oo wasliga iyo inuu leeyahay marka irsaalka may naqsigaa la raja afar qowl waa marka waayahay halkaana marka wuxuu galaa ninna waa irsaaliyey ninna xadiidka waa wasliyey cadaaladooda waxma isu dhibaysaa uma intaa dabadeed waxau yihi famaa irsaalu cadlin raawi cadli cadaalad ku sifaysan irsaalintiisu ma ahaanin cadliga oo yaxfadu xaafid ah macnaha ma ahan yaqdaxu inuu dhaawacayo fii ahliyati lwaasili fii ahliyati lwaasili midka waasilka ah ahliyadiisa ku dhaawacaya ma ahan o amase musnadihi musnadkiisa ku dhaawacaya ma aha cala alasaxi haddaan qaban uma famaa irsaalu cadlin cadli irsaalintii cadliga oo yaxfadu xaafid ah oo xifdisan kaa irsaalkiisu ma ah yacnii yaqdaxu mid dhaawacaayo ma ahan fii ahliyati alwaasili midka xadiidka mawsuulnimada ku wariyay ahliyadiisa ma dhaawacayso ninkan mursilka ah riwaayadiisu irsaalkiisu ma dhaawacaayo cadaalatu dabdiga iyo cadaaladda waasi waasilka ma dhaawacaayo ow musnadihi ama musnadkiisu ma dhaawacay cala alasaxi oo ninkaana irsaal ku wariyey oo xaafid ah maala adigii oo lagaa xifdi badan yahay ayaa musnad xadiidkii isnaadisay waa waslisay ninkan marka xifdiga leh irsaalkiisaani ninkan cadaaladdiisa waxba u dhibi maayo kana iqa sidiisuu iqo u ahaana kana iqo la dhihi maayo adiga ninkaa xifdi badanaa ku khilaafay saas darteed daabid maba tihidba oo ama cadli maba tihidba oo kadib ama qalad iyo waxaas loo nisbayn maayo calaa kulli macnaa sheegaa taas wara-ow waxay arkeen ana saxa sidaa saxnimada badan inay tahay alxukmu xukunka lirafci rafcigaa iskale xukunka waxaa iskale marfuucnimada oo tanna waa marka arafcu walwaqfiyu ka hadla xadiidku waxaa ruwaadii baa waxay isugu khilaafeen midna waa rafciyey midna waa waqfiyey wuxuu leeyahay waraa waxay arkeen an alasaxa asaxa sidaas asaxnimada badan inay tahay alxukmu xukunka lirafci rafciga inuu leeyahay xukunka yacni rafcigaa la hormarinaya waqfiga laga hormarinayo walow min waaxidin mid xaggiisba ha ka ahaado fiidaa kan oo rafciga ah iyo wadaa kan oo waqfiga ah mararka qaar ma ogtahay hal raawiya iskhilaafaya isaga laftiisa marna mawquufuu xadiidka ka dhigaa marna marfuucuu ka dhigaa hal raawi xataa haddii waqfiga rafciga uu isku khilaafo rafcigaa la hormarinaa buu leeyahay kamaa xakow siday xikaayoodeen halkaana marka tacaarud اlwasl wاlirsaal aw rafci wاlwaqfi buu uga baxay hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wsb